والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتقا يا رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد maanta insha allahu tacaala waxaan ka bilaabaynaa darsigayaga aljasm ama dowlat ljasm reebniinka waxaan u bixinay waxaan soo dhiganay barnaamijkii ahaa Eh, rafcada sooma ahayn araf ah, oo intee calaamadood lahayd rafcadu yah afar calaamadood bay lahayd soomaa addamatu walwaaw waalalifu wannuun nasbadu intee calaamadood bay lahayd alfatxatu waalifu waalkasratu waalyaau waxadfun nuun khafdadu intee calaamad lahayd alkasratu walyaau wlfatxatu saddexdaas wey soo maa saddexdaas ayaa leedahay maanta waxaan dhigaynaa reebniin in wax la reebo liljasmi ama lidowlat ljasmi calaamataani jasmadu waxay leedahay laba calaamadood markii wax la reebayo laba calaamadood wax lagu reebaa kow calaamatu sukuun in reebniin la saaro reebniinkii xadheejintaas garamays la laabayey sukuun baa la yidhaahdaa wahiya alaslu ayadaana asal u ah in reebitaanka walahaa mowdicun waaxid hal meel ayaana lagu reebaa horta waxa la reebaya waa waxma ismi saaficid hore lagu kala baxay soomaaha waa hore waxaa lagu kala baxay anwaaculciraabti rafco iyo nasba iyo khafd isimka iskale rafcun wa nasbun wa jasmunah ficilka marka jasmadan yaa iskale hadda waxaa la reebaya waa waxee waa ficilkii weeyaan wax kale lama reebi karo ficilka la sheegayna waa ficilka maadiga ficilka mudaaric wey ficil maadiga amar midtoona hee icraabta kuma jirto allahuma salli calaa muxamed sal allahu aleh waslm calaamada labaadoo reebniinka tilmaanta waxa weeye alxadfu calaamatol xadfi in wax la jaro ayaduna reemniin way noqotaa in wax la jaro ayaa hee reemniin noqota xadfigiibaa wuxuu qaybsamaa markaa tanqasimu ilaa qismayn xadfigu intuu qaybsamaya laba qaybood hagaag wuxuu licalaamati sukuuni sukuuntu mowdicun waaxidun hal meel ayay leedahay wa huwa waxa weye meeshaas la reebo alficlu lmudaaric asaxiix waa ficilkii mudaaric ahaa ee saxiixa ahaa alladii lam yatasil biaakhirihi shayun waxna aysan waxaa u diidana gadaal inay ka raacaan maxaa weeye nuunu tawkiid nuun النisوة alifud waawul yaaw اlmu'anaa hantaas ayaan u diidaynaa ficil shantaas aysan gadaal ka raacin oo gadaashii saxiix tahay maxaa loo saxiix tahay alif iyo ya yagowna aysan ugu dambayn dee ma raacayaan aysan ugu dambayn ficilkaas markii la reebayo sukuun baa la saaraya yadhabu buha maxaa dhahaysaa lam yadhab alladii kaasoo lam yattasil biaakhirihi shayun wadakhala calayhi shay reebana uu galay hay reeba baa galay tusaalaha fiir lam yaktub muxamadun addarsa yaktubu bay ahayd marka hore yaktubu tuma godna dama aahirgoodayaktubu ficilun mudaaricun marfuucun wacalaamat rafci damatun daahiratun fii ahla annahu ficilun saxiixun soo lam markay timaado meeshii godaalka reebniyin baa imaanaya lam yaktub maxaa dhahaysaa markaa lam waa xarfu jasmin wa qalbin waa xaraf wax reeba oo haddana waxee <laughs> xoga qalbiguu samaynaya qalbigu waxaa laga wadaa ficilka mudaaraca wax soo socda wax joogu ka hadlaa soo maahan macnihii ama jooga ama soo socda wuxuu ka dhigayaa macno tegey qalbiguu rogaya whee wuu rogaya fiiri lam yaktub micnee ma uusan qorin tgaybukasomaan qalbiguu sameeyey waa fahamta soomaan marka lamti markay timaaday ficilka tilmaamaha u samayna yagtub waxaan idhi kow waa inuu saxiixulaakhir yahay yacni alif iyo wow iyo ya oo muctala ah waa inaysan ugu dambayn labo shantii waxyaaboodna waa inaysan ka dambayn saddex wax reebanoo inuu ka horeeya warka waa ku dhacay soomaan yadhabu haye lam geli lam yadhab yaquumu lam yaqum yajlisu lam yajlis yashrabu lam yashrab ila ahri baash ila ahri waa inay la akhrida ya'kulu lam ya'kul yaqra'u lam yaqra' si u marka waxaan leenahay lam waa xarfu jasmin wa qalbin yaktub ficilun mudaaricun majzuum majmuumunficilun wey mudaaricun majzuum reeban muxuu ku reeban yahainteesi wa ah loo reebaa in wax la jaro ama in sukuun hee soomahayn asagoo kee weeye wa calaama jasmihi asukuun reemniin ayaa la saaraya soomaa la'annahu hee ficilun mudaaricun saxiixul wakha iyo sankaaluminta لأنه فعل مضارع صحيح طيب يا wax qorayay loo diiday wax qorayay محمد سمعان فاعل مرفوع وعلامة رفعه ظاهرة الدرس وحي لقول لها مفعول به منصوب فتحة ظاهرة لأنه لأنه اسم مفرد warkaa waa ku dhacay sooma ila akhri baash fadlan haddaadan ila akhrin waa kuga adkaanaysa meesha ku yaal kulli waxaa weye wax laisla akhrinay icraab baa ka buuxda icraabta marka saan ugu dhawaaqaysa u barid waa la akhridaa waa fahamta soomaa halkaa marka waxaa noogu dhaafay ficilka mudaaraca oo la waa ficil gadaashiisa saxba raacin muctalna aan noqon intaa ma qabanaysaa waa ficil gadaashiisa hee aysan raacin muctalna aan ahayn markaas xaraf wax reebaya ka hormaraya in yamsain xaraf wax reebo weye in he yamsas soma reebna kumtu waa damiir markaa qarxun faqad masa alqawma qarxun mil warkaa wamaa tafcaluu min khayrin waa noo imaan doonta mawaadic lxadfi intee la jaraa alxadfu yanqasimu ilaa alxadfu yanqasimu ilaa qismayn xadafku wuxuu u qaybsamaa laba qaybood haye xadfu xarafil cila xaraf cilaa in la jaro wahiya xadfarfax laga wadaa an yuxdafa waa in la jaraa xuruufu lcilati xuruuftii cilada ficilka xanuunka tilmaamaysay waa xuruuftee alif alyaa iyo alwaaw saddexdaas in la jaro ayaa waxaa loo yaqaanaa xadfu xarfulcilla ficilka saddexdaas ugu dambeeyeen markii reeb lagu yidhaahdo ayagaa jaraysa warhabaa ku dhacay soomaaan marka hore wuxuu ahaa yakhshaa maxaa ugu dambeeya maxaa u dambeeya lam baa timi lam maxaa jartay aliftaa jaraysa yarmi maxaa u dambeeya ya soo maahan lam wax reebta keen lam yarmi yadcuu maxaa ugu dambeeya maxaa ugu dambeeya horta wow soo maahan suxaaraf xanuunsan ma aha lamkeen lam yadcu ka lam yadcu yascaa lam yamshii lam yajrii lam lam yajri xadfu xarf lcilla yaqzu lam yaqzu kee mid kale yacdu lam yacdu yanmuu lam yanmu yasfuu lam yasfu ya'tii lam ya'ti yaqdii lam yaqdi haye see loo ciraabiya taquul waxaa dhahaysaa ficilun lam waa soo dhigan xarfu jasmin taquul maxaa dhahaysaa waxaan ka wadaa yaksha maxaa dhahaysaa hadda taquul la ciraabi mayo taquul adigu waxaa dhahaysaa wey markaa ciraabaysid yaksha ficilun mudaaricun majzuumun wa calaamatu jasmihi xadfu <laughs> xadfu xarfil cila lam yaksha haye lam xarfu jasmin yaksha raac ficilun mudaaricun majzuumun bixadfi xarfil cila lam xarfu jasmin yadcu ficilun mudaaricun majzuumun bixadfi xarfil cila soo koob dheerka soomaa majzuumun bixadfi xarfil haye xadfu nuun ayadana waa qaybta labaad xadf xarfi cilla waa goorma markay ficilka ugu dambaysa alif iyo waaw iyo ya nuuntii baa la jaraya ayadana nuuntii in la jaraya niin bay sheegtaa waa goorma wahiya waxaa weeye xadfu nuunku an yuxdafa waa in la tuuraa annuunu nuunta fii alafcaali alkhamsa ku jirta markii la reebayo yaktubuuna soo reeb baa lagu yidhi reeb markii la waa inaan qalab horta wax reebahee qalab wax reeba waa inaan hee keentaa lam keenso yaktubuuna sooma ahayn ah, lam markaa keento nuunta jarbes inta kale akhri lam yaktubuu yadhabaani lam yadhabaa yaqra'aani lam yaqra'aa yajriyaani lam yajriyaa yucallimaani lam yucallimaa taquulu waxaad dhahaysaa eg lam yaktubuu lam yaktuba lam taktubi asalkan muxuu ahaa lam taktubi lamta ka jar taktubiina lam yaktub maxayd yaktubuuna nuuntaas godaal beshaysamaafahmaysaa haye taquul waxaa dhahaysa markaa iraabisid lam huwa xarfu jasmin wa qalbin soomaan yaktubu fiicilun mudaaricun majzuumun wa calaamatu jasmihi xadfu annuuni ku darso liannahu min alafcaali waka intaa raacso liannahu min alafcaali lnahu min alafcaali maxaan soo sheegnay afcaalulkhamsuhu inuu yahay faacilkiisa he mar kasta uu inuu faris markasta wato soomaahan ayaa maxaa dhahaysaa walalifu ama awalyaau ama walwaaw haddee lam yaktubuu ahayd walwaawu haddee lam yaktuba ahayd walalifu haddee lam taktubii walyaau ayaa walyaau wada lam taktubii walyaau walyaau yaadu maxay tahay waa laga horaya walyaau isnoole isnoole bismillahi raxmaan isnoole yaa akhay wlyaau damiirun muttasilun mabniyun cala sukuun fii maxalli rafci haddii wow ahayd lam yaktubuu wlwaawu damiirun muttasilun mabniyun cala sukuun fii maxalli rafci haddii alif ahayd lam yaktuba wlalifu damiirun muttasilun mabniyun cala sukuun fii maxalli rafci taabic kusoo khatimayaa anwaac licraabta wuxuu yidhi almucrabaatu qismaani waxyaabaha la icraabaa laba qaybood qismun qaybi yucrab waxaa lagu icraabaa bilxarakaat xarakooyin baa lagu icraabaa xaraka damma fatxa kasra oka sukuun soomaa wa qismunna yucrab waxaa lagu icraabaa bilxuruuf xuruuf wowbaa lagu godaa adhifaal okahaas oka faladii kuwa yucrafu bilxarakaati arbacatu anwac kuwa xarakooyinka lagu cilaabo kusoo koobaya waa afar xabo alism lmufrad jamcu taksiir jamcu insaalim wlficl mudaaric aladi dmsbaakhirihi wa kulluhaa xaggaas waxaa la rabaa inaa idigu ka soo saartaan waxbuu israacin doonaa intaan sagu soo reebin waa inaa garanaysaa adigu wuxu soo reebi doono wa kulluhaa afartaafartee weeye mufradka taksiirka maana saalimka iyo ficilka mudaaric afartaasi turfacu waxaa lagu godaa damma gudaal baa la wada saaraa wuu saxan yahay kulli damma waa la wada saaraa soo maan wa tunsabu waxaana kulligood lagu kordhigaa bilfatxati baa lagu kordhigaa kulli fatxa miyaa lagu kordhigaa bafiye ism mufradka muxamed muxamadan sax tagsiirka rijaalan ficilka mudaaraca lan yaktuba subcaana saanba kordhig mulimaadamytiinsaaggaas kasoo reebi doona tunsabu kulli waxaa lagu kordhigaa bilfatxa masaxba midbaisagaa kasoo reebi doona laakiin waa inaad sii fahamtaae inuu jaanisaalimku hee uusan ku jirin waa inaad fahamta wa tukfadu kulli waxaa lagu hoos dhigaa bilkasrati baa lagu hoos dhigaa xaggaasna ka warrama kasaa la wada saara o ficilka mudaac lama hoos dhigo labo ficilkiiisimkii maalansaifka ma hoosdhig baa la saaraa asna uu ka soo haraya haye wa tujsamu kulli waxaa lagu reebaa bisukuun reebniin baa kulli la wada saaraa meesha yaa la reebayaa keliya yaa la reebayaa ficilka mudaaric bes la reebaya warkaa waa ku dhacay soomaa waharaja can dalika kuwa waxaa ka soo baxay alaaa ashyaa saddex waxyaabood banaanka imaanaya o jamcu maanas saalim wuu ka soo reeba mujada yunsabu bilkasra lagu kordhigaya hoosig baa lagu kordhigayaa walismu aladii laa yansarifna yukhfadu bilfatxa maxaa lagu hoos dhigaa kordhig baa lagu hoos dhigaa waalficlu lmudaaric almuctal aakharna yujzamu bixadfi aakhirihi in alifta iyo laga jaracayaa lagu reebaa baaraka allahu wladii yucrabu bilxuruuf kuwa xuruufta lagu ciraabana ayaguna waa arbacatu anwaacin afar xabo ataniya waa muanihii wajamcu mudakar saalim walasmaa alhamsa walafcaal wahiya afcaal hamsuun maxaa weye yafcalaani tafcalaani yafcaluuna tafcaluuna tafcaliina wuu ku bilaabaya ama jamcu mudakaru saalim jamcu saalimka yurfacu waxaa lagu goyaa bilwaaw fa ama taniya muanaha fa turfacu waxaa lagu godaa bilif muxamadaani wa tunsab waxaa lagu kordhigaa wa tunfad lagu hoos dhigaa bilmuxamadayni taas labada ku hoos dhigantaha marna xarfajar baa ka hormaraya marna mafcuul bay noqonaysaa saasoo kale haye ama jamcu mudakaru saalim fa yurfacu bilwaaw waa lagu kordhigaa wayunsab waxaa lagu godaadhe wayunsab waxaa lagu kordhigaa wayukhfad lagu hoos dhigaa bil yaa ibaal u ama alasmaa alhamsa fa turfacu waxaa lagu godaa bilwaaw watunsa waxaa lagu kordhigaa bilyaalif watukhad waxaa lagu hoos dhigaa ay saddexda qaad abuuka abaaka abiika afcaal khamsaana fa turfacu lagu godaa binuun nuun baa lagu godaa yaktubuuna watunsa waxaa lagu kordhigaa laguna reebaa bixadfiha nuunta in la jaro hadda sheegayna soomaan yaktubuuna lan yaktubuu lam yaktubuu lamtuna waa kordhig lamtuna waa reebniin baab lafcaali anwaacdha ka soo baxna <laughs> anwaacaabee qaala musanif wuxuu yidhi raximahullah alafcaalu aaaa ficilada la sheego luqadda careg waa intee maadin wa mudaaricun wa amrun naxwu daraba wuu garaaca yadribu wuu tumahaya hadduu cuudku hadda u shidaya iyo idrib garaacoo soo socota almaadi maadigu maftuuxu laakhiri abadan weligiisuu kordhiganyahdhigakordhigaan mau qorsoonaado ama hee ha u muuqdee mar kasta waa inu kordhignaadaa wlamru amarkuna majzuumun abadan werigii uu iska reeban yahay amarkuna xaaladaha laga soo reebaya wlmudaaricuna mudaariciina asaga wuu kala saaraya mudaari maxaa la yihahda horta mudaari maxaa la yihahda waa kan de waa kan midka fii awalihi horay ay kaga raacdo ixda zawaa'id larbac afartii xaraf allatii yajmacuhaa qawluka afarta xaraf oo qowlkaagu ururinayaan anaytu anaytu waan gaaray maqsuudii na'aytu waan fogaaday na'tii waanu imaanaynaa intaa lagu jumcin karaa waa fahamta soomaan afartaasi markay eeg afartaas ficilkii horey ka maraan ayaa mudaarica kataba a ka hormari aktubu na ka hormari naagtuubo ya ka hormari yaagtuubo ta ka hormari taagtuubo saas mudaaric ku noqdo fahima afhamu nafhamu tafhamu yafhamu jalasaye yajlisu najlisu tajlisu ajlisu qara'a aduu aqra'u naqra'u taqra'u yaqra'u haye oka wahuwa ficilka mudaaricna mansuubun marfuucun abad asnagu gudan yahay asal haddii lagu dhao ficil samee waa inaad godaa kataba mudaaric ka dhig yaktubu asal waxa waa inaad godo xataa yadhula calayhi markay gasho mooyaane naasiman wax ka aw jaaziman ama wax wuxuu yidhi cindamaa dakara almusanif markuu sheegay raximahullah baab alicraab bada'a wuxuu ku bilaabay bilxadiii can alafcaal ficilka inuu ka sheekeeyo ficilka buu ku bilaaba walafcaalu alaaatun kamaa dakarahu raximah llah weeyaane wasaadkuru hee kulla nawcin calaa xaddihi insha allah intaas maadi mudaaricyaamar ficilka maadi baan u gelaynaa culumo xagee u gelaynaa maadigaan u gelaynaa idanka alle xagee u gelaysaa idanka alle yaa soo maaha dadka anugu waxaa igu soo dhow ninkii la wada casharka qofka casharkii la wada igu soo dhowaanay hadaan casharkii la wadayn iska nasanaysa idanka alle maadi muxuu yih alficlu lmaadi ficilka maadiga ah maftuuxu laakhiri abadan weligii wuu kordhigan yahay sawaaon waxaa isku mida ah, kaanat haadihi lfatxa kordhigaasi daahiratan inay muuqato aw muqadaratan ama qarsoon tahay halkaa markaa marayno si fiican u fiirso maadigu asal maxaa inuu kordhigan yahay ama ha muuqato ama ha u qarsoonaato warkaa ku dhacay soomaa wuxuu yidhi takuunu fatxatu ficli lmaadi daahiratan fii mowdicayni ficilka maadiga soo lama dhihin xarakada ficilka maadiga kordhigan tahay ama ha u qorsanooto ama hee soo lama dhihin waa kala saarnaa leenahay goormo ficilka maadiga xarakadiisa soo muuqanaysa laba boos bay soo muuqanaysa waa labadee boos alawal waxa weye idaa kaana waa hadduu yahay ficilka maadiga calaa suuratihi alasliya asalkiisa hadduu ku joogo kataba fahima dahaba jamaca akala naama waka hadduu sac asalkiisa ku joogo oo aan lagu darsan haba aan laga jaran maxaa ka soo muuqanaya fatxadii ka soo muuqan tusaale kataba iyo dahaba fa haadihi suura taquul waxaa dhahaysaa kataba hee ficlu maadin mabniyun cala alfatxi laa maxalla lahu wixii la midhaas ah u ciraab fahima saasaa dhahaysaa qaala waka jaa waka baaraka fiik nooca maxaa ladhaha idaa kaana calaa suuratihi alasliya baaraka allahu fiik waa hadduu asalkiisi yahay weeyaan goorta kale oo ficilka mudaaric maadiga xarakada kasoo muuqanaysa waa goorma ida tasala haddii uu la xidhiidho bilficil maadi alifu taniya adaalati cala alfaacil alif laba qof tilmaamaya ficilkii maadiga hadduu raaco xarakadiis way kasoo muuqanaysaa ha tusaalaha bal fiiri daraba baas uma kordhigna fahima kataba calima wada wada xabad keenso xabad keenso adigu xabad haye keensa xabadaada shahiida laba qof aduu ka sheekee laba qofaa wax sameeye dhahaye way barteen calimaa way ogaadeen carafaa way seexdeen naamaa way soo kaceen qaamaa jalasaa dahabaa wakaade ficilkaas midkhaarajaa saa markaan leedahay saa markaad leedahay ficilka xarakadiisa ka soo muuqanaysa soomaa maxaa dhahaysa marka kataba fa haadihi suurata waxaa dhahaysaa kataba ficlu maadin mabniyun cala alfatxi laa maxalla lahu soo ma jeeda mabniyun calaa fatxa daahiro iska muuqataa waalalifu damiirun mabniyun calaa sukuun fii maxalli rafci baaraka allah labada qofa wax samaynaya soomaa marka labadaas xaaladood waa labada xaaladood ee ficilka maadiga xarakada fatxada ay ka soo baarak allahu fiik waxaan gelinaa hadda takuunu fatxatu lficli lmaadi muqadara ficilka maadiga fatxadiisa waa muqadara goormaa fii hamsati ma shan meelood maadigii xarakadiisa waa loo qara fatxatun muqadaratun calaa aakhrasa la dhahaya maxaa la dhahaya fatxatun muqadaratun calaa saasaa loo akhrinaya waa goormo ida tasala hadii la xiriirna bilficli ficilka maadiga ataau daalatu calata faacil sheegaysa waa darabtudiid iyoaatamaanayn markay maadiga la xiriirsadaan fatxada u qaranaysa maxaa dhahaysaa katabtu fahimtu nimtu jamactu iqtasaltu inalaqtu cudtu dahabtu akaltu sharibtu kharajtu see loo ciraabaya taquul waxaad leedahay katabtu ficlu maadin mabniyun calaa fatxatin maye muuqataa muqadaratin calaa aakhirihi manaca min duhuuriha karaahiyatu arbaci muhiima huwa kelkalimatel maxaa laga wadaa intaa eeg ka taba markay ta godan raacda waxba aan bedelin waxba aan bedelin katabatu katabatu kataabaat wadaarsa waa ba'yo hoog waa fahamta soomaa adeegaasiyo inay afar xaraf oo xarakaysan isku xigaan baa la diiday in la akhriya kaa taa baa sooma wada xarakaysna waa la naca markay afar xaraf oo xarakaysan isku xigaan sidaa daraaddeed waxaa la yidhi xarakadii fatxadoo maadigu iska lahaa qarso meeshan rimin iska keen katabtu fahimtu jacaltusi kalaa loo ciraabi karaa meel ku qorta waxaad dhahaysaa si kaloo ka fudutan waxaad dhihi kartaa mar haddee ta raacdo ficlu maadin mabniyun cala sukuuni liitisaalihi meel ku qoranaysaan ku qorto meel labada inaad barataan baa ladinka rabaa ficlu maadin mabniyun cala sukuun liitisaalihi bita alfaacil intaas w ficlu maadin mabniyan cala sukuun liitisaalihi bitaa alfaacil tada faacilka oo la xiriirsata darteed baa lagu reeba waa ciraabta casriga wey labada waa ku ciraabi kartaa kataabtu maxaan haysaa ficlu maadin mabniyan cala sukuun liitisaalihi bitaaca alfaacil kataabti ficlu maadi mabniyan cala sukuun liitisaalihi bitaaca alfaacil labadaba dhih iyo tii dheereed oo noo oo xarakadii kordhigana muujinaysida katabtu ficlu maadin mabniyun calaa fatxatin muqadaratin calaa aakhirihi manaca min duhuuriha karaahiyatu tawaali arbaci mutaxarikaatin fii huwa kalkalimati lwaaxida inaad saa tiraahdo iyo inaad katabtu ficlu maadin mabniyun cala sukuun liitisaalihi bitaa alfaacil labadaas samayn kartaa khiyaar ba labada waa mid daciif iyo mid culus midtoona ma jirto markaas waa marka koowaad oo xarakada fatxada la qarinayo ciraabteenna horumarka ku socno soomaa haye labo ida اtasala bاlficli markay la xidhiirto naa damiirka naa adaalata cala alfaacila tusinaya darabnaa soomaa darabna dahabna jalasna calimna qara'na sharibna xafidna nimna istayqadna naadaas markay maadiga raacdo ayadan labadii ciraab baa saari kartaa tii hore labadii hore ficlu maadin mabniyun calaa fatxatin muqadaratin calaa akhirihi manaca min duhuuriha karaahiyatu tawaali arbaci mutacarikaatin fiima huwa kalkalimati lwaxida inaasaa tirada wataau damiirun muttasil mabniyun cala dami fiima maxali rafci iyana tae soo koobato katabna ficlu maadin mabniyun cala sukuuni liitisaalihi binaa alfaaciliina bes ficlu maadin mabniyun cala sukuuni liitisaalihi binaa alfaaciliina so laba xaba maah labadaas waa xaq baa u leedahay mid ka liidataa ma jirto waa fahamta somal laakiinse labadaa waa inaad hee waa marka labaad oo haddaan qaaciidaena ku socono waa marka labaad oo fatxada ficilka maadiga la qarinayo waa marka koowaad maxaaha markay raacdo marka labaad markay marka saddexaad waxa weeye ida itasala bilficil haddii la xidhiirto waawljamaaca baa la xidhiirtay waaawljamaaca la xirtay tusaale darabuu katabuu sida facaluu darasuu jamacuu kharajuu fahimuu jacaluu dakhaluu wakaade wawadaas ayadaa faaciloo shaqada qaban rag badan weeye asna laba ciraabood baa xaq u leedahay labadaba qoro arday iska dhig dadnimo yeelo calaa qadri ahli اlcasmi tati alcazaa'imu calaa qadri hee ahli اlcasmi tati hadba inta go'aankaagu leegyahay bay soconaysaa haddii laakiin iska seexatin iska nasato idaa absarta saxbaka fii samaaya qad irtafacuu calayka waqad safulta bal fiiri haddaa aragto asxaabtaadii dadka iskuloodka ahaydeen fii samaaya cirka galayde cirkay galeen nujuum wey waa xudugo cirkay marayaan cilmay barteen si fiican bay u barteen tasalsul bay u qaateen kitaab bay bilaabeen midkeeday ku xujiyeen ma duulduulin mid kale raaciyeen midka ilaa ay socdeen fiqhi bay bilaabeen way socdeen naxway bilaabeen way socdeen usuulfiqi bay bilaabeen way socdeen saa u socday adiguna aad ka duuduushay ama waxba baranba yaa yaa canaanaysaa markaa naftaada canaanaysa khatar weeye marka leen fiican qabso kuwad leenka haye maxaan idhi markaa laba xaalood baa maraynaa kow ta markay raacdo iyo markay naa raacdo soomaahan laba ciraaboodna waa haysaa soomaahan haye markii wuu raacdana waa la qaranaya xarakadii kordhiga laba ciraabood baa laftigeeda loo samaynaya maxaan leedaha taquulu fii ciraabi katabu ficlu maadin mabniyun calaa fatxatin waa ficil maadiyo fatxadiisu muqadaro tahay calaa aakhirihi ba'daa lagu qarinayaa manaca waxaa diiday min duhuuriha ishtiqaalu lmaxal booskii baa wuxuu ku mashquulay bixarakati munaasaba xaraka u qalanta buu haystaa oo meel wow joogo lianna alwaawa ukhtu hee ma qoran tahay lianna alwaawa ukhtu lianna adammata ukhtul maxay le meel waaw yimaadee godaal lahee way imaanahayaa soo macan marka kordhiga fatxa baa u qarinay ciraab way taas ficlu maadin calى aakhirihi manaca min duhuuriha ishtiqaalu lmaxali bixarakati lmunaasaba fahimu fahimu fahimu ficlu maadin mabniyun calaa fatxatin buga eeg buuga maxaan leedaha katabuu fahimu sida ila akhri rag aamusan baa u jeedaa gabdhahama uu arkee ficlu maadin mabniyin calaa fatxatin muqadaratin calaa aakhirihi manaca min duhuuriha ishtiqaalu lmaxalli bixarakatil liana dammata uqtul taas waa icraab jamacuu sida ficlu maadin mabniyun calaa fatxatin muqadaratin manaca min duhuuriha ishtiqaalu lmaxalli bixarakatil liana alwaawa ukhtu damma isdaba mar haddaarata isku taas ciyaarta ma haysaa waatan buga kuu qoran tan kalena way ka fududahay macta maxaad dhahaysaa waxaad leedahay katabuu waa ficlu maadin mabniyun maxay saarantaha maxaa saaran waaw soo maahan badi maxaa saaran maxaa saaran bada katabuu damba soo maahan ficlu maadin mabniyun cala dam liitisaalihi biwaawil jamaaca alli baarak alli hee ficlu maadin mabniyu cala dam liitisaalihi biwaawi ljamaca fahimuu ficlu maadin mabniyu cala dam liitisaalihi biwaawi ljamaca fataxuu ficlu maadin mabniyu cala sukuun liitisaalihi biwaawi ljamaca katabuu ficlu maadin mabniyu cala sukuun liitisaalihi biwaawjamaca macnuhu ficil maadi iyo godaal la saara weeye sababtuna wow baa raacday intaas way soomaaligu tii horena waxaan idhi markasta fatxadii baa joogtay taad u qarsoon tahay waa laba ciraabood isku mida alwaaw markaa walwaawu damiirun muttasil mabniyun cala sukuun fii maxalli rafci meesha afraadoo xarakada fatxada la qaryaana waxaa weeye ida tasala fi lficli nuunu niswa ficilkii hadday nuun niswa raacdo nuun dumar baa raacday katabna sida yurdicna maadi mudaaric weeye ya akhi ya akhi yurdicna mudaaric weeye baaraka allah fii waaxsana wzaadaka xirsa haye sida xafiظna xaafidna katabna jalasna shahidna samicna rajacna sheekh ismaaciil ku dar akalna baarak allah fiik duhur baa la joogaa runtiis samicna fataxna baarak allah fiik sheekh haye sida sharibna baarak allah nuuntaas maxaa la dhahaa nuunun niswa dumar badan bay sheegaysaa sida wawdu rag badan u sheegaysay maxaa dhahaysaa marka taquulu katabna waxaa dhahaysaa ficlu maadin mabniyun cala asukuuni liitisaalihi binuunin warku waadhayn timniin bay wataa nuun niswaa raacday wey wa nuunu niswana damiirun weeye muttasilun ah, mabniyun calal na maxaa saaran fatxa soo mabniyun calal fii maxalli rafci baarak fiikum alkhaamis meesha afaraad oo ficilka maadiga meesha shanaad oo ficilka maadiga xarakadiisa loo qariyaa waxaa weeye idaa kaana muctala laam muctala wa la wada xaraf ugu dambeeya hadduu xanuunsan yahay ama muctalan waxaa laga wadaa ay muctala aakhir waa isku macne muctala lam iyo muctasarfaa la galay shay sarfaa la galay dalwaawi faa'an awliya caynan aw kaata كذا المضاعف لازما كحن طلا بالقلا معتل له لا معتل اللام muctalul aakhir baa laga wadaa aakhirka ahee xanuunsan xanuunsanyaantibiyotig baa loo qoraya maya aliif iyo wow iyo yabaa ugu dambaysa kaa xarakada waa lagu qarinaya maxaa dhahaysaa hazaa qadaa taquul waxaa dhahaysaa ficlu maadin mabniyun calaa fatxatin muqadaratin calaa aakhirihi manaca min duhuuriha tacadud maanta waxaa dhigatay ficil maadiya meeluu joogaba icraabtiis waa dhigatay ficil maadi haddaa maqashid sida loo ciraaba dhigat meel maanta acudaar ah uga haysato inaadan dhigan ma jirto dhigatayada soo qabo su'aalaha ka soo shaqee ficilul amarkaan ku daraynaa haye eh, shiikha marka hore waqti naga qaata waa ku darayna shiikhu shan daqiiqu naga qaata ficilul amri maxaan leenahay maadaama ciiddii baa soo dhow sidaa daraaddeed waxaan rabaa ficilada inaan ciidda waxaan rabaa inay igu soo gasho baab marfuucaati baab marfuucaati asan sooma jeedaan beejka kontondobaad baabu marfuucaati asan muu jeedaan halkaasaa rabaa inay ciidda igu soo gasho sidaa daraaddeed waa soconaya soo bilkumaanan ballamin marka iska nanasanaa rabtaan iska nanasano si noola socono soma rabtaan oo kitaabkaas boqoliyo soddonka beesha aan kaga saarno bisha baaraka allahu fiikum de haqawaigadaad dabarka hay dabarnin aan socdee yaa haye waa soconnaa soomaahan soma soconno soconaa soconaa yaa gaasha haysa <laughs> waa ficil mri maadi waa soo dhammayn war maadi waan soo dhammayn maadi icraab wuxuu lahaa soo dhigata qur-aanka baac maadi ka soo qabo qur-aanka mid kastoo maadia soo qabatidna icraab sac walow annahum facaluu facaluu meeraabi karnaa katabu way la mid taha yaah iqtarabat isaacatu wanshaqa inshaqa waa ficil maadiya buniya cala alfatxi laa meeraab war qur-aanka intaa geshid oo xadiiska geshid soo gur luuqanaxwada waxaa loo bartaa in lagu shaqeeyo ha u baran cilmi inay ku tahay meel dhiganaysa waa qalab haddaan gaari soo qaato qalabkii tuuliskiisa odhan aa ah, meel iska dhigto muxuu ii taray qalabka hadaan boolka lagu furayn oo mid lagu adkeynayn oo ma garanaysa taasaa caafimaad u ah qalabka oo isugu sijiraya iska dhigato wixii oo markaa maanta soo dhigata ficil maadiya marna waa loo qariya xalamaha loo muujiyaa waa inaa qur'aan subxaana aladii soo qabso ficila ka soo gur wixii maadiya ableablee kan maxaa ugu dambaysa ta musaxalika haa xaggaa dhigo kan naa baa dambaysa xaggaa dhigo kan waxaa ugu dambaysa kaa xaggaa dhigo haddaan saa u kala gurin maxay kuu taraysaa qaacidaa dhigatay yaa waxba ku talimayso ficilka amarkaan ficil mri qaacidatun qaaciduu leeya tubayinu xarakata xarakada ficilka maadigaa ah muujisa alamru ficilka amarka ahi yubnaa waxaa mabni looga dhigaa waxaa xaraka looga dhigaa joogtaa calaa maa yujzamu bihi mudaaricuhu markii ficilku mudaaric caadi ahaa oo ficilkii mudaaraca la reebi jiray wixii lagu reebi jiray ayaa markaa amar ka dhigtana lagu dhisayaa macnaqaacidbalfiiri huwa waxaa weeye annaka adigu cindamaa turiidu markaa rabto an tacrifa inaad ogaato kayfa tabnii haada almra amarkan see u dhisaysaa tusaale ahaan kataaba soomaadi maahan yaktubu soo mudaaric maahan see amar ugu dhisan markaa rabto tarjicu waxaa u laabanaysaa ilaa maa yujzamu bihi wixii lagu reebo mudaaric markuya maxaa lagu reebaa ficilkan aan amarka u rabo markuu mudaaric yahay maxaa lagu reebaabaa leeda markaa soo ogaatid fain kaana hadduu yahay maa yujzamu bihi sukuunan haddii sukuun la saari jiray tajcalhu waxaan ka dhigaysaa mabniyan cala sukuun tusaale ka tabaarina amar ka dhigto horta ka taba mudaaric ka dhig mudaaric ka dhig yaktubu yaktubu lam geli lam yaak maxaa lagu reeba sukuun soomaan markaa yaktubu amar ka dhigaysidna ibniyacasu waxaad tahaa uktub dheh ficilu amrin ibniya cala sukuun orin waxay keentay waxaa u qiyaas qaata markii mudaaraca la reebayo waxa warkaa ma ku dhacay yaqra'u lam geli lam yaqra soomahan amarkaa dhig iqra maxaa godaalka riminkaa sartay muxuu yahay markuu mudaaric ahaa baa lagu reebaa warkaa waa ku dhacay aw amase xadfi xarfi cilla haddii lagu reebana tajcalu waxaa ka dhigaysaa mabniyan calaa xadfi xarfil tusaale yakhshaa mudaaric ka dhig yakhshaa soo lam geli lam yakhsha maxaa ka jarta xadfu xarfiga alif maahan markaa ma amar ka dhigaysidna alifta ka tuur yakhshaa yadcuu lam yadcu soomaan amar ka dhig udcu yarmi lam yarmi soomahan amar ka irmi mi war maxaa ka wadaa markuu mudaaric ahaabaa uga tusaale qaatay maxaa lagu reebaa xadfu xarfi cilla kanna mabniya calaa xadf xarfi cilla haya aw amase xadfu nuun nuun la jaraa lagu reebaa markuu mudaaric yahay tajcalu waxaa ka dhigaysaa mabniyan calaa xadfi xarfin calaa xadfin xarfi nuun haye maxaa dhahaysaa markaa yaktubuuna lam geli lam yaktubuu soo maahan maxaa ku reebta alaa xadfin nuun soo maahan hadeerna markaa amar ka dhigaysid nuunta ka jar uktubuu qur-aanka mursa waa facaaluu lkhayr soo maahan ifcaluu ee macnaha waxa waya lam baa lagey lam yafcaluu waxaa soo ogaana nuun in lagu reebo hadeerna waxaa calaamada oga dhigtaa nuun go'an ifcaluu haye yaktubaani lam geli lam yag haye amarka muxuu noqonayaa uk uk nuunta eh, bisreed uktuba uktuba taktubiina lam geli maxaa lagu reebay xadfun nuun soomaaan xadfu nuunka lagu reebay haddeerna icraab oga dhigmo amarka uktubii taqra'iina lam geli lam taqra'i soomaan amar muxuu noqonayaa wakaa hadda haysaan tajlisaani laba qof alla tajlisaani lam geli lam taj haddii ay weydo isku day haddii ay weydo ma dambaabaysid maxaa ugu baqaysaa tajlisaani reeb lam tajlisaa nuunta kashin soomaan amar ka nuunti baan maqlaanaysa hadeerna yaa ayuha aladiina aamanuu irkacuu wasjuduu wacbuduu wafcaluu alkhayra soo maxaa amar laga dhigay lam yafcaluu lam yarkacuu lam yasjuduu soo nuun laguma kulligood amarkoodoo nuunti laga jaraya warkaa ku dhacay soo tusaale buu yidhi miaalu yaktubu soo godaal ma ahan idaa jazamtahu waxaa lam yaktub soo dhihi maysid kadaalika sidaasoo kale ayaa samaynaysaa idaa jacaltahu ficila amrin hadda amar ka dhig saasoo kalea samaynaysaa maxaa dhahaysaa oktob lam yaktub meeshay ka siman yihiin maaha horay hayay ka siman iyo waxa gadaal ka dhacaya ka lam yaktub soorin ma saarin amarkana oktub reemniin saar warka waa ku dhacay soomaa haye taquul waxaa dhacaysa icraabtiisa oktub ficlu amrin mabniyun cala asukuuni laa maxalla lahu markastoo amra sheegto faacilku wuu qarsoon yahay wa faaciluhu damiirun mustatirun wujuuban taqdiiruhu anta waa anta in la qariya khasabay lama hoos oktub anta iska daba dhihi mayse ugu qarsoon haye tusaale kolku siiye irmi markaad tidhaahdo asarkan ka fiiri yarmi lam yarmi irmi yarmi somadar cadi maan ah. lam geli lam yarmi amarka wuxuu noqonayaa ir sidaa u tuurtay markaa reebaysay amarkan yada ka tuur see loo craabya irmi ficlu amrin mabniyun calaa xadfi xarafin wahiya lyaa yada xarafka la tuuray xarfu cillaha kee weeye waaya yaa noo caddaynaya alkasrat hoosdhiga allatii qablahaa ka horayso irmi miimka saaran hoostiisa saaranayaa daliilun calayha tusinaysa meeshan yaa ka maqan tahay saasoo macan wafaaciluhuna damiirun musdiruhu anta uktubuu asalkiisa ii sheega yaktubuu soma markaas amar laga dhiga uktubuu maxaa ka jaraysaa nuuntii aad jartay hadeerna jar wax kalaa ku darsan warka waa ku dhacay soo maxaa dhahaysaa ficlu amrin mabniyun calaa xadfi nuuni liannahu hadda afcaal khamso sheegtay faacilkooda way wataan soo maahan walwaawu damiirun muttasil mabniyun cala sukuun fii maxalli rafci intaas waa asalkii ficilka amarkaa wey asagoo ficilka amarkaa ah, nuunutowkiidnuuniswaraacasmuxuunoqonayatalowiiri iltixaaqu in la raacsiiyo nuunutowkiid iyo nuunniswa bificil amr raacsiiyo ficilkii amarka ahaabaa dumar loola hadlayaa ama la adkeenaya ida tasala haddii la xidhiidha bificli amri ay raacdo nuunu tawkiidi ay raacdo yubnaa ficilka amarkaa waxaa la saarayaa aicilhtaquul uktub somaahayn nuun shadan oo kordhigan baa timaaday kordhig ficli uktubanna idhab iqra ijliis idhabanna ixfadanna soo xifdi oo soo xifdi adkayn weyn tawkiid baan laba adkaynaysa daan zayf dembeerka laga xasharinaya haye sidee loo ciraabaya oktubanna ficlu amrin mabniyun cala alfatxi baadhahaysaa asalkii mabniyu cala sukuun soo ahayn mabniyu cala alfatxi waay liitisaalihi inay la xidhiirsado darteed hee binuuni tawkiidi nuun tawkiida maxaa dhahaysaa nuun tawkiidna xarfun waa xaraf laa maxalla lahu min al icraabna ma leh lama ciraabo asaga haye yaa la uktubana qor oo qor-aanta soo maahan wa faaciluhu mutasil wafaaciluhu mutasil maaha mutasil ogtubanna madamiir baa la xidhiira soma qarsoona ogtubanna canta somaan maxaan haysa xagga ku bedelo mustatir ku bedelo wa faaciluhu damiirun mustatirun anta anta mii muuqataa soma qarsoona dee muttasil maaha waa mus intiina gudbaysan maarta ida ittasala hadday raacdo bificli اlamri nuunu niswa nuuntii dumarka hadday raacdo yumna cala sukuun femniinka u deenaysaa taymiinka ayaahe tusaale uktub soomaaan nuun kor dhiganoo maskiina waay nuuntan uktubna idhabna ijlisna iqra'na shid male na bisna isjudna ishrabna eh, iqra'na aya ku dar ku dar ixfadna idhabna ijcalna udrusna yaa aalibaat udrusna iiga barta yaa ulaab haya rag hadday yihiine uduru sheeg rag badan la hadal afcaalkhamse weeye rag afcaalkhamse weye rag badan la hadal amar baa rabnaa udurusna waa dumare rag rag rag ka fakar od ma jiideen yaa طulaab udrusuu alcilma yadrusuuna sooma ahayn nuunta ka jar udrusuu alcilma haye wax qor dharow yaa طulaab haye og tubuu dumarkana yaa طaalibaat og hal gabara gabdho badan og tubna yaa banaat ijlisna yaa banaat idhabna yaa rijaal idhabuu yaa tulaab ijlisuu waa inaad khidaabka waxaan baranaysa ku shaqee ku shaqee wiil baan la hadlayaadheh oo amar siinaya ogtub gabar baa amar siinaya taktubiina sooma ahayn yaada ka jar nuunta ka jar uktubii laba wiil baa amar siinaya nuunta ka jar uktuba rag badan baa amar siinaya nuunta ka jar uktubu rag dumar badan haddaan nuuniswa raaci uktubna u adkay wiilkan la hadal uktubanna qorooq isticmaal hadaan isticmaalin ma shaqaynaysid baarak allah fiik maxaa iraabtay waatan ficlu amri mabniya cala sukuun liitisaalihi binuunin wa nuunu niswa waa faacil mabniyin cala alfatxi maxali rafci faacil hada wbillaahi tawfiiq wsala allah cla sayidina muxamed wcla aalihi wsaxbihi ajmaciin